الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بأن آيات تضباطا إيا أفر لا آيات سلاشا إيا كو سورة الأنبياء نبي الله إبراهيم بائنود دنبيسي نبي الله إبراهيم إيا اللوط dhulkii barakaysnaa bay u kaceen wahabnaa lahu ibraahim isxaaqa wayacquuba naafilatan ziyaada xaalih wakulan jacalnaa saalixiin wajacalnaahum waxaan ka yeelay ambiyada aimatan hogaamiyeyaal yahduuna ku hogaamiya dadka ku hanuuniya biamrinaa anaga amarka iyo waxyigayo waxaynaa ilayhim waxaan u waxyoona ficla khayraati khayraadka inay sameeyaan waiqaamo salaati waitaa zakaat wakaanuu lana caabidiin waluuda wadkur xus luuda nabiyulaahi luud aataynaahu waan siinay xukman ficilka ka dambeeyana waa la ciraabi karaa waaataynaa luudan aataynaahu ishtiaal baa layidha waaataynaa waan siinay luudan luud waan siinay aataynaahu xukman fahmi baan siinay iyo xikmad iyo nabinimo iyo wacilman cilmi wanajaynaahu waanu nabadgelinay min alqaryati qaryadii allatii qaryadii kaanad ahay tacmalu lkhabaaisa waxaa xuntii samaysa inahum qawma sawin qolo xun bay ahaayeen faasiqiin oo faasiqiina waadkhalnaahu waan gelinay luud fii raxmatinaa raxmadda iyada oo nabi baan ka dhignay inahu luud min asaalixiina kuwa saalixiintu ka mid ahaa nabiyulaahi luud binu haaraan binu aazar ibraahim baa adeeru ahaa ibraahim buu ciraaq kala soo hijrooday toddoba magaalo oo saduuma magaalo madax u tahay oo madina agteeda kollay bariga dhexe ah yaa loo diroo nabi looga dhigay dad xun ahaayeen liwaadka waxa la yidhaha isticmaali jira maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin wax adduunka ugori xataa xawayaanku sidaa ma yeelo waa kii loo soo diray malaa'igtii afgembiyeysay alaysa minkum rajulu rashiid war qofku mani miyaanu jirin marka waa la afgembiyey waxaa la afgam inta luud loo sheegu ka baxay oo dadkii raacsanaa oo ka baxay yaa lix magaalo oo kamida hal magaalo laga reebo cazra layidhaha cazra oo luud waa magaaladii midhihii raashinku ka baxayeen luud waa meeshuu tagay markii dambe uu ku dambeeyey wey sidaasa loo galay wey marka allah wuu ka nabadgeliyey raxmadda allana waa la siiyey waluudan luud aataynaahu waanu siinay xukman nabinimo xikmad waa nabinimo iyo wa cilman aqoon iyo fahmi wanajaynaahu waxaanu ka nabadgelinay min alqaryati magaaladii allatii qaryadii kaanad ahayd tacmalu khabaaisa xumaantii samaysa waa qaryatu saduuma inahum iyagu kaanuu waxay ahayn qowma soo-in xumaan qoladeed bay ahayn faasiqiina oo faasiqiina hadda meeshii baxrumeyd baa la yidhaha bad baa meeshii taalla saasay u raysaa wax dhadhamin karaa ma jiro waadkhalnaahu waan gelinay luud fii raxmatina raxmadda iyada oo nabi baan ka dhignayba jannaduu galay oo nabi buu yahay inahu luud min asaalixiina buu ka wanuuxan wadkur xus nuuxan nuux xus id waqti naadaa uu dhawaaqay min qablu hor qabla ibraahiim yuu dhawaaqay fastajabnaa lahu waanu ajiibnay fanajaynaahu waan ka nabadgelinay iyo wa ahlahu reerkiisii min alkarbi murugtii alcadiimi ee weyneyd wanasabnaahu waan uga gargaaray min alqowmi qoomkii aladiina qoomkii kadabuu beenay biaayaatina ayadaha iyaga beeniyey inahum iy kaanuu qoladeed bay faaqraqnaahum waxaan ku halaagno ku maanshaynay gebigoodba biyo ajmaciina dhammaantood nabiyullaahi nuux awalu nabiyin ursila ila shirki buu ahaa waa kaan sheegnay marka markuu ka xaal waayey sagaal boqol iyo konton yudaaci ahaa qabla alwaxyi afartan jir ka soo qaad ambiyada inta badan afartin baa loogu waxyoodaa sagaal boqol iyo konton daaci buu ahaa markuu ka xaal waayey buu habaaray rabbi inaka intadarhum yudilu cibaadika walaa yudila faajira kafaara wuu habaaray marka habaarkii baa loo idnay sagaal boqol i konton midugii daaci ahaa lix biloodna doontii bay kor saaraayeen lixdan sanana waxay ahayd bacda duufaan buu noolaa nabiyulaahi nuux marka sidaasu ah qisadiisu ballaadhkeeda waa kaynu soo maray wadkur xus nuuxa nabiyulaahi nuux xus id waqti naadaa uu dhawaaqay min qabl hor qabla ibraahim uu dhawaaqay oo uu ilaah gaaladan dhammee yidhi iiga gargaar yidhi oo iiga gargaadiyey fastajabnaa lahu waan aqbalay fanajaynaahu waxaan ka nabadgelinay iyo ahlow reerkii raacay minalkarbi murugta alcadiime weyneyd islaan ka mida iyo wiiluu dhalay labadaas halaagsamay wiilka suurat huud waa kii laga qisooday warna soo raac buuhi buurtaasaan fuuli buui war maanta buuri waxaadhimayseen markaa marka dambe alla weydiinay alla ilan u ballan qaaday inuu ehelkiisu nabadgelayaan ilaah wiilku ehelkaygiibuu kamid aha inahu laysa min yani ahalkaaga fiican kamid maaha wey murugta laga nabadgeliyeyna waa qarqinta la qarqiyey qoladii diiday isaga wanasarnaahu waan uga gargaarhay min alqowmi qowmkii aladiina qowmkii kadabuu beeniyey biaayaatina ayadaha iyaga beeniyey inahum iyagu kuwaasi kaanuu waxay qowma sooin xumaan qowmkeed bay ahayn faaqraqnaahum biyaan ku maanshaynay ajmaciina dhammaantood qisooyinka waxaa lainoo soo hordhigayo oo nabigu inoo soo gaadhay inaan ku cibro qaadano oo cid kasta oo dembi samaysa in ciqaabi diyaar u tahay taasaa lainoo soo hordhigay wa daawuuda wadkur xus iyo wa sulaymaana wiilkiisii id wakti yaxkumaani ay xukumeen fi lxarsi beer idna fashad waktigay miratay mirta mataqaan fiihi dhexdiisa hanamulqowmi niman adhigood wa kunnaa waxaanu ahayn buu alla yidhi lixukmihim xumkooda shaahidiinu kuwo siday labada nabi wuxuu xukumeen fafahamnaaha qadiyadii waxaan fahamsiinay sulaymaana wa kullan labadoodaba aataynaa waan siinay xukman xukm baan siinay iyo wa cilman wasakharnaa waan sahalay waan socodsiinay oo waan sahalay maca daawuuda daawuud aljibaala buuraha yusabixna xaalay tasbiixsanayaan wadayra maca dayr shimbiraha macooda wa kunnaa waxaana faaciliina kuwa sidaa yeelay baan hay qadiyaa dhacday adhibaa habeen intuu guuray beer cinaba oo midhihii ka baxeen oo bislaatay iyo habeennimo martay waxaa loo keenay nebi da baa la isula yimid marka de sulaymaanna waa wiilkiisii albaabka dadka dacwoonaya ay ka baxaan buu istaagay nebi daawuud wuxuu ku xukumay adhigii in qoladii la siiyo beerta lahayd ku xukumay adhigii in qoladii beertii lahayd la siiyo u xukumay wuxuu yidhi sulaymaan maxaa ku xukumay sida soo noqd yaa nabilaahi xukunka si kalaa jirto adigii wuxuu gacanta u geliyey nimankii beerta lahaa kuwii adhiga lahaana beertii buui ka shaqeeya adhiga marka intaa midhihii idinka baaqday adhiga nafcigiisa caanihiisa iska haysta buu ku yidhi kuwana beertmarkay beertii sidii uu adhigu ku daaqay ay noqotay oy midhaysatay yuu kala wareejay qoloba waxoodii yuu gacanta ka geli saasuu ku xukumay marka fadli uu ka fadli badan yahay ma aha ee waxa weeye xukunkaas sidaa alla u fahamsiiyey qadiyo kalena way dhacday oo sulaymaan iyo daa-uud ah waa xadiid qadiyadaasi laba gabdhood oo kala yar oo laba wiil wata yaa midba halkala tegey wiilashii mid waliba waxay tihi kaagii buula tegey kaagii buula tegey nebi daa-uud bay isula yimaadeen wuxuu u xukumay kii weyneyd buu u xukumay oo show kaa afminshaarsanayd sulaymaan baa yidhi kaalaya muxuu idini sidaa mindi ii keenu yidhi waa idin kala jeexi mindi ii keenu waa idin kala jeexi tii yareed baa tiri iyadaa leh isaga daa wain naxariisad soo maaha bas tii yareed ba uxukrimay qadiyadaasna way jirta wadkur xus daawuuda daawuud iyo wasulaymaana id waqti yaxkumaani ay xukumeen filxarsi beertii idna fashad maktigay habeen miratay fiihi dhexdiisa qanabulqowmi niman adhigood habalkana waa maalintii xooluhu markay daaqaan nafashkuna waa habeenkii markay daaqaan way miratay wey marka af soomaaliga waa sidaa kunaa waxaanu lixukmin xukunkooda shaahidiina kuwa arko oo og fafahmnaa waan fahamsiinay sulaymaana qadiyadii wa kullan dhammaan ataynaa waan siinay xukman xukmi oo nabinima iyo wa cilman wasaarnaa waan sakiray maca daauuda aljibaala buuraha markuu admarayo tasbiixdiisa maqlaan yay buuruhu la tasbiixsan jireen oo la jiibin jireen iyo shimbiruhu cod qudhex wuxuu ka qabo nabiyulaahi daauud maca daauuda aljibaala buurihii baan u sakiray yusabixna way tasbiixsan wadhayra isagay la tasbiixsan wa kunnaa waxaana faacilin kuwii sidaa yeelay nabiyulaahi maxamed iyo saxaabo la soctaa habeen abuu muusa alashcari alyamani oo qur-aan akriyaya yuu ag maray oo dhgs wuu dhegaystay laqad ucdiya mazaamiira min mazaamiiri aali daawuud buui cod qureexiisa sidii uu akriyayey markii loo sheegay buu yihi yaa rasuulallah haddaan ogahay laxabartu laka taxbiiran sidaa waaba kasii qurxin lahaa buui haddaan ku ogahay marka nabiyulaahi daawuud axadka ugu cod quruxsan buu markuu marka meel marayo buuraha iyo shimbiraha yaa la tasbiixsanayo la dhawaaqayo la jiibinayo wey wacalamnaahu daawuud waxaan baray sancata labuusin dharka la xidho libaaska la xidho sancadiisa lakum idinka dartiin baan u baray lituxsinakum inuu idinka min basikum dhibkiina hubka inuu idinka ilaaliyo faalantum idinku shaakiruuna ma ku shukriyeysaa waalanaa lahu lxadiida birtii baa loo jilciyey nabiyulaahi daa-uud waqadir fi sardi taxoo sameeyo isugusuusu baa layidhi oo hana yaraynin qodobka aada dhex gelinayso hana weyneynin qadir fi sardi qiyaas baa layidhi marka nabilaahi labaaska carabta waxay u taqaanaa diraca diraca wuxuu dooni ha ka samaysnaaday diraca marka waa dirac bir ah markii hore wuxuu ahaa si ishaysato oo sidan isu wada haysato usame markii dambaa la qadir fi sardi kala jarjar oo waxaysan marka waa sancada birta weeyaan haddama laga yaaba nin soomaali ah oo bir samaynaya in wax kale loo arko suuragal ma tahay nebi daauud baa birta ka shaqeeyey oo birta waa farsamo fiican oo wanaagsan in birta laga shaqeeyo oo farsamada gacanta la barto oo dadka lagu ceebayn waa waxaad u fiican wey nebi daauud baa sameeyey sidaasoo kale wacalamnaahu waxaan barray daauud sancata labuusin duruucda samaynteeda lakum idinka dartiin baan u baray lituxsinakum inuu idinka ilaaliyo dircu min basikum hubka inuu idinka ilaaliyo baaska ood isaga dhigtaan faalantum shaakiruun ma shukriyeysaan dadkiio weli sulaymaana sulaymaanna waxaan u sahlay arriixa dabayshii caasifatan xaale ay xoog badan tahay tajrii ay ku soconsa biamrihi isaga amarkiisun xaysu asaab meeshuu raba unbay u qaadi ila alardi ardada yani biamrihi bay ku socon ila bay socon allatii ardadii baarakna aan barakayna fiihaa dhexdeeda waa ardu shaam wa kunaa waxaanu ahayn bikulli shayin shay la arkulli caalamiin nabiyulaahi sulaymaan waxaa loo sahlay dhabaysha marka shaam weeye saldhigiisu adduunkana wuu xukumaa afar nin yaa adduunka xukuntay laba muslim tahay labana gaalo tahay labada muslimka waa dulqarnayn iyo nabiyulaahi sulaymaan xaakimiin baahan waa kii yeman yimid ee gabadhii yeman boqoradu ahay waa kii afgambiyey soo raacday markii dambe qisadii dheer suuratu namal waa kay soo raacday marka waxaa la yidhi inta waxaa sinkaa wax walba samayn geedaan sariir weyn oo dadko dhan qaada isaga iyo fardihiisa iyo dadka la socda yaala samay dadkii baa sariirtaa fuuli dabayshaa qaadi rawaaxuhaa shahrun caraabaheedu waa bil markii caraabaheedu bil buu lamid yahay waquduwahaana shahrun kalaheeduna bil wey markuu ka yimaado dee uu shaam ka soo kaco istanbul buu tegi halkaasuu tegi maalin gudaheed oo sidaa u tegi wey marka waa sidaasoo kale ilaahay saasuu ugu sakhiray nabiyulaahi sulaymaan weli sulaymaana sulaymaanna waxaan u sakhiray ariixa dabaysha caasifatan xalay xoog badan tahay tajrii way socon bi biamrihi amarkiisa ku socon ilaalardi bay u socon isagoo fuushan dabayshii allatii ardadii baaragna fiiha barakayna waa shaam waa meesha ugu barwaaqaysan adduunka wakunaa waxaanu nahay bikulli shayin caalimiina wax walba waan ognahay dabayshaa iyo siday u tasarufayso allah waan ogahay buu leeyahay anigaa anigaa tasaruf siinaya wamin ashayaaiini shaydaamahana waxaan uga sakirnay man yaquusuuna gelaya badda lahu isaga dartii wayacmaluuna u camal u shaqayn camalan camal duuna ay kaan ahayn wa kunaa lahum waxaanu xaafideena kuwa ilaaliya shayaadiintaa waan ilaalinayno nin fallaagoobi karaay ma jiro kii fallaagooba ciqaab baa u taalla axad fallaagoobi kara ma jiro jinkanu wax walba way u shaqaynayaan tamaasiila bay shaqaynayaan xeedhihii bay samaynayaan derbigii bay samaynayaan macdantii bay dhulka ka soo bixinayaan oy dhex galayaan ay badda ka soo bixin oo meel walba ka keenayaan sahan bay galayaan waa sidaasoo kale wey marka waxaa laga yaabaa qolyaa yidhi telefishinna inay sameeyeen telefishin ilaa meeluu ka daawado oo uu ka fiirsado ina sameeyo baa suuragala dad baa yiri wa min ashayaadiina shaydaamahana waxaa uga sahlay sulaymaan man dad yaquusuuna dhex gala lahu isaga darti badda u dhex iyo jawharta uga soo saara wa yacmaluuna way camal falayaan camalan camal oo duuna daalika ka aan ahayn min maxaariiba wa tabaasiila wa jifaani kaljawaaba quduuri raasiyaad waa waxay samaynayeen wa kunnaa waxaanu nahay buui lahum iyaga xaafidiina kuwa ilaaliyaanu nahay waa xaafidiina yani wax ma bi'in karaan waa ayuub ayuubna balxus id wakti naadaa rabbahu rabbigii u dhawaaqay oo uu yidhi annii aniga masaniya duru dhibbaa itaabtay waanta adiguna allow arxamuraaximiina kuwa naxariistoo dhan waad ka raxmad badan tahay fasajabnaa lahu waan aqbalay fakashafnaa waan faydnay maa bihii wixii ku sugnaa oo min durin dhiba waataynaa waan siinay ahlahu reerkiisii iyo wa iyagoo kale macahum macooda raxmatan raxmad darteedo min cindina xaggaya ka ahaatay iyo wadikraa waanin lilcaabidiina kuwa alla caabuda lagu waaninayo oo la tusaalaynayo oo dadka alla caabuda inuu alla u gargaaraya dadka alla caabud nabilahi ayub wuxuu ahaa nin xoolo badan oo beero badan oo gaadiid fara badan leh oo caruur fara badan leh buu ahaa allah wuu imtixaano intii waa laga dhameeye waa laga baabeeyey markaasana jidhkiisiibaa juusaan baa galay xubnihiisoo dhan carabka iyo qalbiga mooye jusaan baa galay sida laleeyahay marka dadkii saaxiibada kulli way ka wada tageen dhibaatada wuxuu ku jiray saddex sano afartan adugu waxaan toban dhannayn buu ku jiray gabadhii khaadimadiisa ahayd ee xaaskiisa ahayd baa usoo hadhay marka intay reeraha usoo shaqeysay yay u keeni jirtay maalin baa waxay u keentay wax aan sax ahayn oo si kale ay ku soo heshay bay soo gaday oo maalin u keentay waxaana marka waa ka ku dhaartay inaan ku garaaci markii dambe kul birijika hadaa muqtasal baaridu washaraabu la yidhi intaad un qaado fadrib bihi walaa taxnas waa ka ku dhufa la yidhi gabadhii si dhaartaadii ilan awel ku dhaartay inaan ku garaaci marka sidaasoo kale waay wa ayuuba wadkur ayuub xus id waqti naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigii oo uu yidhi annii aniga masanii waxaa itaabtay aduru dhibbaa itaabtay waanta adiguna arxamuraaximiina kuwa naxariistoo dhan ka naxariis badan tahay dhibka taabtay waxaa weeye caruurtii iyo xoolihii iyo wuxoo dhan baa laga dhameeyey jidhkiisiina juusaan baa lagu diray fastajabnaa lahu waan aqbalay fakashafnaa waan ka faydnay maa bihi wuxuu ku sugnaa min durina waataynaahu waasina ahlahu reerkii ka baabay waan usoo nooleyn qolyo waxay dhaheen reerkii ka baabay jannaday kuu gelayaan kuwo kalaa lagu siin laakiin waxay u badan waa loo soo nooleeyey iyo miluhum iyagoo kale laba laabkood oo macahum kuwa la jira raxmatan liajli raxma oo min cindinaa xagga ayay ka ahaatay iyo wadikraa waanin lilcaalimiina diraa waanin lilcaabidiina inagaa lina waaninay marka tawasulka marka la yidhaahdo waa kaan hore u sheegnay dhibaatada ku haysata waad ku tawasuli kartaa dhibaatada ku haysa ilaahay waan dhibanahay sida inoo soo socotay yunus isaguna dembigiisii oo qirtay yuu ku tawasulay waxaad ku tawasuli kartaa daacada adigu aada alle dartii ula timid ilaahay dartaa baan u tukaday baad ku tawasuli ku tawasuli asmaaulxusnaha waxaad ku tawasuli dadka saalixiinta ee wanaagsan ee markaa kula jooga yaad ku tawasuli cabaas baan hadda ku tawasulanaa cabaasna wuu maqlaya gacmuhu cabaas taage waa la waraabay laakiin nin maqan oon kula joogin ama dhintay laguma tawasuli karo abadan mamnuuca wa ismaaciila ismaaciilna xus iyo waidriisa iyo wadalkifli kullun dhammaan min asaabiriina kuwa sabray bay ka oo u adkaystay waadhalnaahum waan gelinay fii raxmatina raxmada iyadoo ambiyaan ka dhignay inahum iyagu min asaalixiina dadka fiican yay ka mid ahaayeen marka ismaaciil iyo idriisna iskuma khilaafsana inay ambiyo ahaayeen dalkifli qolaa yidhi axad saalixu ahaayo nin fiicanoo dadka maamuli jiray oo wanaagsanaa yaa markii aakhir uu noqdo inuu dhinto ku dhowaaday yidhi waxaan ku rayn lahaa nin iga kafaalo qaado oo dadka sidaan u maamulo u maamula oo intaan jooga la ii keeno dulkifli baa loo keenay marka uu ogaaday sida u maamuliya caadilnimada marka dulkifli waxaa loogui waa kafaalo qaada wey culimaa sidaa leh laakiin markii ambiyadan lagu daba qabtay waadkhalna fii raxmatilah la yidhi waa nabi weye iska garo nabi weye wa ismaaciila ismaaciil na xus ina iyo idriisa oo nuux ka horeeyey iyo wadalkifli nabiga dulkifli la yidhaah ee umuushii umuurtii loo tala saaray kafaalo qaaday kullun dhamaan min asaabiriina may ahan kuwa sabra oo dhibaatada ku sabra oo dacwada ku sabra yay ahaayeen waadhalnaahum waan gelinay fii ramatina ramad ay ambiyaan ka dhignay jannadaan gelinay inahum iyagu min asaaliiina saaliiinta kamid ahay wadannuuni wadkur xusdannuuni nuunka nuunku waa kalluunka kii saaxiibka ahaa id waqti dahaba uu tagay mukhaadiban isagoo cadhaysan fadanna wuxuu u maleeyey anu xaal ysaaliye la naqdira inaanaan cidhiiryeynin caleyh inaana karaynin ma aha qadarka waxaa la yidhaha qatru risqi waa ka la yidhaha baa la yidhaha inuuna karaynin ma caqiidayninba inaan alla kari karin na qaban karin ma caqiidaynin wuxuu u maleeyay inaanaan cidhiiriyeynin caleyhi dushiisa fanaadaa uu dhawaaqay fi dulumaati mugdiyaalkii dhexdooda muxuu yidhi allaa anhushaaniya laa ilaha ilaah ma jiro xaqlumaa ilaa anta adiga mooye subxaanaka allow nasahnaatay inii anigu kuntu waxaan ka mid ahay min adaalimiina daalimiintaan ka mid ahay fastajabnaa lahu waan aqbalay waan ajiibna wanajeynah waxaan ka nabadgelinay min alami murugtii uu galay dee badda dhexdeeda u galay wakadalika sidaasaa nunjii u nabadgelinaa almuminiina muminiinta nabiyulaahi yunus danuun waxaa loogu bixi waa kalluunkay liqay meesha ninna waa la yidhaha qaryada ninna waa la yidhaha mawsil agteeda ah yaa ummad fara badan oo joogtay baa loo diray marka dhibaatuu kala kulmay wuxuu yidhi cadaab baa idinku dhici doona saddex maalmood kadib isna waa tego wuu cadhooday wuu xanaaqay doon buu fuulay bad ah doontiibaa waxoogay badi ku kacdo culays baa laga dareemay waxaa la doonta aan nin ka tuuro waa la qori tuuray isagay ku dhacday suuratu safaad waad garan isagay ku dhacday markaasaa la kuma tuurayn haddana mar kale saddex goor mid walba baxday yusa intuu kalluun yimid oo weyn baa liqay kalluunka waxaa amar lagu siiyey laf ma jebin kartid hilibna ma xangaruufan kartid adiga risqigaagii ma aha calooshiis yuu joogaa markii badda hoosteeda uu la galay iyo wuxuu maqlay tasbiixdii xayaanka ku jira badda iyo quruurxii ku jiray tasbiixdii maqlay markaasuu isna tasbiixsaday malaa'igta alla ku tiri hadal daciif oo meel hoose ka iman yaanu maqlayna markaasuu alla yidhi waa addoonkaa yunus ahaa fanabadnaahu bilcaraai wahuwa saqiimun faambatna caleyh shajarata min yaqdiin badaasaa looga soo tuuray qarkeeda geedkan la yidhaahdo yaqdiinka waa qaraha geed u eg wey yaa laga dulbixiye hoos ahaan caanana meeshaasaa lagu cabsiiyey sidaasoo ahaa marka dulumaadkani waa saddex dulumaad dulumaadkii kalluunka dulmigii kalluunka iyo dulmigii badda iyo dulmigii habeenka saddexdaasa isugu darmatay meeshaana ku jir markii dawaakii badda lagu soo tuuray isna muxuu ku tawasulay ayuu muxuu ku tawasulay dhibaatadii haysatay waa loogu tawasulay isla muxuu ku tawasulay dembigiisiibuu qartay oo dembigaaga ood qidata alla waa lagu baryaa danuunna waxaa loogu bixiyey nuunka luqada carabta waxa weeye nuunku waa kalluunkaa nuun la yidhaha nuun danuun wadkur xusdanuuni nuunka kii uu saaxiibka ahaa id waqti dahaba uu tegey muqaadiban isagoo cadhaysan oo xanaaqsan oo fadanna uu u maleeyey alla naqdira inaanaan ciriiriyeyni caleyhi dushiisa inaanaan karaynin ma aha fanaadaa wuu dhawaaqay fi dulumaati mugdayaalkii saddex ahaa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa antadig mooye subxaanaka alla waad nasahan tahay ini aniguna kuntu waxaan ahay min aaalimiina baan kamid ahay fastajeebnaa lahu waan aqbalnay wanajaynaahu waanu ka nabadgeli min aami murugtii oo mugdigii uu ku jiray fanabadnaahu bilcaraa wasaqi waambatna calayhi shajarata myaqdiin wakadalika sidaasaanu nunji u nabadgelinaa almuminiina wakariya nabiyullaahi zakariyana xus id wakti naadaa rabbahu rabbigii uu dhawaaqay oo uu yidhi rabbi rabbigayo laa tadarnii ha iga yeeli fardan nin madi ah oo gablana ha iga yeeli waanta adiguna khayrulwaarisiina wax alla wixii wax dhaxlo oo dhan baad ka khayr badan tahay ila inagu waynu isdhaxalaay alla marka waa waarisulkhalqi khalqigoo dhan buu dhaxli oo ka dambaynaya fastajabnaa lahu waan aqbalay wawahabnaa waan siinay lahu isaga yaxyaa oo waa loo caafimaadiyey lahu isaga zawjahu xaaskiisii inahum iyagu dadkaasi zakariya caruurtiisa iyo dadkiisa iyo haweenkiisu kaanuu waxaa yusaaricuuna kuwo u degdega fi lkhayraati daacadii khayraadka samayntiisa wayadcuunanaa wayna baryayaan raqaban quudarayn iyo rajo ay khayr rajaynayaan iyo warahaban cabsi wa kaanuu waxay ahay lana ana khaashiciina kuwa noo khushuusan nabiyulaahi zakariya iyo maryama bintu cimraan waatan inagu soo socotee waa laisku daba sheegaa suuratu aali cimraan suuratu maryama iyo suuraddan waa laisku daba sheegaa xidhiidh badan baa ka dhexeeyo zakariya waa kiidee kafaalo qaaday maryamo kafaalo qaaday habaryarteedna xaaskiisay ahayd midda kale umuurtan zakariya iyo iyo iyo maryama waa cajiib nin odayaho qoyaankii ka dhammaaday oo lafihiisii daciifeen oo weligii dhalin iyo gabadh iyaduna madhalaysa oo haddana habarahoo gabowday haddana ilmo dhalay waa cajiib wey marka ciisana way isku ciisa ka sii caja badan abalaanbu ku dhashay waay walkunxu zakariya zakariya xus id waqti naadaa rabbahu rabbigii u dhawaaqay oo muxuu yidhi rabbi rabbigayo laa tadarni ha iga yeelin fardan nin madi ah oon wax wehela suuratu maryamo waa kaan soo dhaafnay waanta adigu khayrul waarisiina kuwa wax dhaxloo dhan baad ka khayr badan tahayo dadkan iswada dhaxlaya adiga waariska u dambeeya khalqigoo dhan dhaxlaya ee baaqigii waa adiga fastajabnaa lahu waan ajiibnay wahabnaa lahu waxaan siinay yaxyaa waaslaxnaa waxaan u hagaajinay lahu isaga zawjahu gabadhii habartayda cajuusadahayd baa gabadh dhali laga dhigay oo waxyaabihii lagu dhali lahaa asbaabtii lagu dhali lahaa yaa loo soo celiyey waan islaaxinay wey inahum iyagu dadkaasi zakariya iyo dadka la joogaay kaanuu waxay ahay yusaaricuuna kuwo u degdega filkhayraati iyo cibaadada iyo daahada wayna baryi jireen rajayn ay khayr rajaynayaan iyo waraaban cabsi ay ciqaab ka cabsanayaan sidaasaa la rabaa in dadku ku noolaado waa inaad allana rajayso oodan ka quusanin isla markaana aad cabsato markaad cabsato waxay kuu fur inaadan xumaantii samaynin markaad khayr rajaysana inaad wanaagii samayso kaanu waxay lana khaashiciina kuwa noo khushuucsan wallatii gabadhiina balxus axsanad ilaalisay farjahaa farjigeeda ilaalisay fanafaknaa waan ku afuufnay fiihaa dhexdeeda min ruuxinaa ruuxdadii naxariis baan ku abuuray wajacalnaahaa iyadii waxaan ka wabnahaa wiilkeeda aayatan mucjizad lilcaalamiina khalqa gabadha axsanat farjaha farjigu waxaa weeye xubinta laga xishoodan wey carabka laguma dhufto axsanat farjaha xaaraam iyo xalaal bay labadaba ka ilaalisay allah ruuxdiisii inta maliku jibriil loo soo diray yaa fii dirci jaybaha yaa lagu afuufay markaasuu oo taranka yuu galay way wareysatay sida haweenku u dhalaan marka meeshan ah hadda luq ahaan markii la yidhaha wabnahaa aayatayni bay noqon lahayd iyadii wiilkeedii laba aayadood marka iyagoo la isku daraybaa aayada mid waliba goonidiisa aayadu ma aha isku darkooda aayada walatii gabadhiina balxus axsanad ilaalisay xaaraam iyo xalaalba farjaha farjigeedii fa nafaqnaa waan ku afuufnay fiiha dhexdeeda min ruuxina ruuxda iyada malaku jibriil baa loo sii dhiibay wajacalnaaha waxaan ka yeelay maryama iyo wabnaha wiilkeeda aayatan mucjiza lilcaalamiina khalqiga oo ay khalqigu ku cibro qaataan allah in qudradiisu si walba aabbiyo hooye la-aan buu abuuray waa aadam aabba la-aan buu abuuray waa ciisa hooye la-aan buu abuuray waa xaywo xaywo hooye ma lahayn ilaah qudradiisa iyay sidaa inoo tusinaysaa wallahu subxaana watacaala